alxamdu لله rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed تسليما tasliima kasiira mowduuca aynu ka soo hadlaynay wuxuu ku saabsanaa kitaabkii usuul halaasa almartabatu ahaaniya aynu ku sugnay aliimaan iimaanka waa ka soo hadallay tacriifkiisa oo cinda ahli sunna waljamaca iimaanku waa qowlan wa camal yaziidu wayanqus waa odhaah iyo waana ziyaada waana nuqsaamaa odhah camal markaynu leenahayna waxaynu ujeednaa jeednaa qowlulisaani wa qowlulqalbi afka iyo qalbigaba in laga yidhaahdo sida qiritaanka shahaadataynka in afka iyo qalbigaba laga qiro oo laga yidhaahdo waa qowlun billisaani wa qowlun bilqalbi iyo camal wa camalun bilqalbi wa camalu biljawaarix waa mid qalbiga iyo jawaarixda mid walba laga camal falaa oo camalkii wanaagsana lagala yimaadaa amsil ahaanna waa tusaalaynay wa arkaanuhu sittatun arkaanta iimaanku waa lix an tu'mina billaahi waa inaad allah rumayso rumaynta allaha la rumaynaayo waxaa soo gelaya jiritaanka allah jiro inaad rumayso waa inaad rumaysaa oo caqiidaysaa inuu allah jiro mar labaadka waa inaad rumaysaa ilaahay rabbinimadiisa iyo rubuubiyadiisa iyo keligii inuu khalqiga abuuray oo isagu maamulayo oo isagu mulkiyo mar saddexaadka waa inaad rumaysaa ilaahiyadiisa inuu keligii cibaadada xaqu leeyahay oo keligii la caabudaayo anwaacda cibaadadoo dhan allah keligii inuu xaqu leeyahay in cid kale la caabudaana aynay bannaanayn mar afraadka aada rumayso ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisaba aad rumayso allah magacyada uu leeyahay ee wanaagga badan iyo sifaadkiisa korreeye ee wanaagsan inaad ilaahay u rumayso afartaasi mid waliba waa soo gelayaan an tu'mina billaahi bay soo gelayaan awalan waa in wujuudkiisa la rumeeya in allah jiro oo haddaan marka allah inuu jiro la rumayn dee waxan baa u sugnaaday lama odhan karo waxaa marka hore asal ah jiritaankiisa inaad rumayso jiritaankiisana waxaa lagu garanayaa yacni fitrada dadka waa ku abuuran tahay garashada ay garanayaan inuu allah jiro oo khaaliq jiro mar marlabaadkana caqliga waa lagu garanayaa caqliga laftiisa waa lagu garanaya oo makhluuqaadkani de weligeed may jirin oo azaliye ma aha waa xaadiso way soo dariday waana arkaynaa makhluuqaadka marba qaar inay soo darinayaan oo qaar aan jirin ay marka qaar jira noqonayaan oo qaar dambe ay markaa waxaway qaar la abuuray ay noqonayaan oo shay an fa shay an u soo darinayaan waa aragnaa qaarna ay baaba'ayaan ama ay dhimanayaan marka waxa weeye ma aha azaliya qaar weligood jiray maaha qaar weligood jirayana ma ah ee makhluuqaadkani waxay yihiin aynu arkaynaa waa xaadisa waa qaar soo darriyey mar hadday soo darriyeen oo jiritaan la'aan ay noqdeen qaar jira cid jirsiisay waa inay jirtaa waayo inay iska jiraan ma dhici karto iyaguna naftooda ma jirsiin karaan waayo intaynay jirin ka hor waxay ahaayeen waxaan jirin waxaan jirinna waa cadam waxaan jirin wax ma jirsiin karaa maya shaygu isagu ma is abuuri karaa maya yacni waxa weeye inuu isagu is abuuraa ma dhici karto oo markaanu jirin oo aanu abuurnayn dee waxbaba ma ahayn marka cid kale waa inay jirsiisaa mid iska jira inuu iska noqdaana ma dhici karto marka laabudda lahu min muxdis labuda lahu min khaaliq am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun ma khaaliq la'aantii baa la abuuray mise iyagaa nafahooda abuuruu allah yidhi yacni maxay allah inay caabudaan keligii u diidayaan ma yagaa is abuuray maya ismay abuurin haddaba miyay iska abuurmeen iyadoon khaaliqaanu abuurin maya jubayr ibnu mucim isagoo gaal ah ayuu madiino tegey si u soo furto dad qaraabadiisa ahaa oo beder lagu qafaashay oo dagaalkii beder ee gaalada iyo muslimiinta dhex maray ayaa gaaladii waa tii jabtay iyagoo aad u kibirsanaa ilaahay waa kii jebiyey waa tii birta laga aslay raggii ugu kibirka badnaa waa tii markaysagaa qaar badan dhulka la waray oo raggii loo taag waayo abujahal iyo ka mid ahaayeen yacni ay ka mid ahaayeen toddobaatan ka midaa la dilay toddobaatan kalena gacantaa lagu dhigay waa la taxaabtay ya iyagoo la qafaashay markaa la ka haystay maxaabiis iyagoo ah wixii kalena waxay noqdeen inay waxa weeye markaa iyaguna ay markaa yaacaan oo cagaha wax ka tayaan kabtay meeday baa ka dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu go'aansaday gaalada madax furad inuu ka qaataan una sii daayo aan waxba la dilin yagii baa la yidhi kaalaya xoola ku furta madax furad ka bixiya dabeed jubayr ibnu mucim wuxuu tegey madiine isagoo doonaya cid qaraabadiisa inuu soo furto wuxuu uhi salaad maqrib baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tujiyey suuratu tuur buu ku akhriyey buui wuxuu ka warramayaa berigii dambe uu islaamay masjidku cariish buu ahaa masjidka agtiisuu iska joogay halkaasuu ka dhegaystay waa nin caraba oo luqada carbeed garanaya suuratu duur baa nebigu akhriyey buuhi ilaa uu soo gaadhay am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalard bal laa yuuqinuun markuu halkaa marayey ayaa xujadu iyo doodda markaysagaa lala doodaayo gaalada lala doodaayo xoog badnaanteeda ayuu ka yaabay wuxuu idhi kaada qalbii an yatiir qalbigu wuxuu igu sigtay inuu iga duuro garashadu iga tagto liquwati alxuja xoogga xujadaasi leedahay daraaddeed mayagaa is abuuray oo isjirsiiyey mise way iska abuurmeen yadaan cidiba abuurin sudfa yaa ma cirarkiiyo dhulkay abuureen miyay sheegan karaan maya ma sheegan karaan miyay odhan karaan annagaa is abuurnay yacni qofku markuu abuurmaayo dee ma jirin cadan buu ahaa aabbihii hooyadina may abuurino may jirsiin waayo aabbihii hooyadii wax ma abuuri karaan wax ma jirsiin karaan sababun bay ahaayeen ilaahay isku aadiyey sababtiiyo musababkana ilaahay baa abuuray sababtiiyo musababka allah baa abuuray yaa manida u yeelay yaa xubnahan u abuuray yaa ilmogaleenka u sameeyey yaa isutagga ku ilhaamiyey yaa marka waxaa weeye biyahan in wax ka abuurmaan ugu tala galay ee biyaha nooleeyey oo xayawaanaatulmanawiya ka yeelay qaar saalixa inay markaysa ilmo ka abuurmo yaa buwaydada iyo markaysa marka waxaan yani manawiya isu geeyey yaa marka waxaa ilmogaleenka dabadgeliyey ku ilaaliyey yaa meeshan ugu talagalay markaysa ilmuhu ku noolaan karo yaa arsaaqda ugu diyaariyey yaa ku koriyey meesha ya abbii hooyadu waa isu tageen bes yaa arsaaqayey wax kastuu ilmuhu u baahan yahay haday macaadin tahay haday faytamiinna tahay hadday markaysa markaa tahay yani wax allo wuxuu u baahan yahay wuxuu ka qaadanayey yani ariiqa marka waxa weeye madheertuu ka qaadanayay miyaa ugu talagalo ugu diyaariyey ya haddii hooyadu xataa aynay qaadan nafaqo ku filan aynay qaadan hooyadu faganaya lafaheedu xordanayaa lafaheedu xordanayaa hooyadu waxay u baahan tahay markay uurka leedahay inay hesho laba qof nafaqaday u baahnaayeen haddii kale markaysaa markaa lafaheediiyo jidhkeedu daciifinayaa ilmaha markaysa wuxuu doonaayo isagu u baahan yahy waxba ka baaqan maayaan waa sababta markaysa markaa hooyooyinka qaarkood ilkuhu ka daataan hashaashatulcidaam waa wuxuu ugu dhaco markaysa markaa xorshoosh lafaheedu u noqdaan hooyooyinka qaarkood waati markaysa bagacdaa guraan ay jabaan markamar walba waayo ilmahan baa xordanaya haddaanu aabbuhu ku baraarugsanayn oo aanu ogayn markaysaga markaa inay u baahan tahay wuxuu isagu u baahan yahay wax ka badan uu u baahan yahay haddaanu sidaa garan hooyadu waa cawarmaysaa waxay u baahan tahay xaaladdaas yani wax ziyaaday u baahan tahay wax ziyaaday u baahan tahay marka waxa weeye yaa waxa ugu talagalay yaa marka dambe meesha yar cidhiidhigaa ah soo mariyey ee u sahlay ka soo saaray halkaa yaa ku nooleeyey jawi u munaasiba yaa ka dhigay ya abbihii hooyadu maxay marka waxaweye dantoodunbayba sameeyeen laakiin marka ilmaha may abuurin may jirsiin kamay warqabin wuxuu yahay ma waxbaa calool galay ma waxma caloolgelin ma labba ma dhadigba ma mataanaa mar dambe ku warhelaya ma oga ya ta kale isu tagga labkiiyo dhadigu isu tagaayo in wax ka abuurmaan kuma gaar aha marka bini aadamkao keliya xayawaanaadkao dhan bay markaysa marka waxaan yani ka yimaadaan arlada ku nool hadday xoolo tahay hadday bahalo tahay hadday markaa shimbiro tahay hadday xasharaa tahay yacni nooc walba waa ka yimaadaan yacni waxa weeye marka xooluhu ay sisaaranayaan mayaga wax abuuraya maya waxba abuuri maayaan awood ka sarraysaa oo cilmi badan oo awood badan oo aqoon badani waa inay abuurtay waa inay abuurtay bini aadamku waxma noolayn karo waxma abuuri karo taswiirkan ma samayn karo naf ma gelin karo naf ma abuuri karo haduu naf abuuri karo markiisa yani dadka dhimanayu nafta ku qaban lahaa waana waxaynay kari karin yani waa inay jirtaa awood ka sarrayso oo abuurtuu jirsiisay waa inay jirtaa oo aqoon badan oo cilmi badan oo awood badan yani waxaa weeye allah baa abuuray oo jirsiiyey siiyey cidda abuuraysaa cid la mida waa inaynay ahayn waa inay tahay cid azali ah weligeed jirtay weligeedna jiraysa waa inay tahay cilmi badan wax walba og wax walba garanaysa waa inay tahay waa inuu yahay qadiir awood badan yahay bini aadamkan caajiskaee taagta darani ma samayn karo ashyaadan marka waxa weeye yacni shay kasta dee waa inuu yeeshaa oo soo darriyey cid soo darrisaysay marka makhluuqaadkan dee allah baa soo darrisiiyey allah baa abuuray allah baa jir siiyey marka wujuudka ilaahay waa in la rumeeyaa nin baa lagu yidhi marka waxa weeye maxaad ku garatay culammadii hore ka mida inuu ilaahay jiro waxaan ku gartay buuhi biijaabati dacawaat aqbalaadda ducooyinka u aqbalaan ku gartay waa shay cadiima intee ducooyin la aqbalaa xataa gaaladu waa arrinay yaqaaneen mushrikiilcarab markuu ilaahay ka warramaayo qur'aanka markay kurbadu ku weynaato dhibaatadu ay darnaato xagga allah bay u carari jireen faidaa rakibuu fi lfulki dacwu allaha mukhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila albari idaa hum yushrikuun haddamaarta markay kurbadu daraato xagga allah bay u argagixi jireen allah bay baryi jireen mid alla koodka casrigan ka mida oo ilaahay dafirsanaa inuu jiro ayaa waxa la yidhi inan ka xanuunsatay inantii baa sakaraaday inantana aad buu u isaguna ilaah inuu jiraba ma rumaysnayn waa nin gaala oo caddaana jiritaanka ilaahayna maba rumaysnaynba inantii baa la yidhi marka waxa weeye waa quus bay yidhaahdeen dhakhaatiirtii waxay yidhahdeen raje male waa heerkii ugu dembeeyey wax raja ma hayno khalaas wuxuu idhi dabaddaan u baxay markaa dabadda u baxay ayaan waxaan idhi buu yidhi ilaahay ow haddaad jirto haddaad jirto hadda ma rumaysna inuu jiro ilaahay ow haddaad jirto inantaa ii bogsii saasaan idhi buu yidhi shardu ku xidhan haddaad jirto inantaa ii bogsii waan soo noqday buu yidhi waan u soo galay markii horena inantii waxa weeye xaaladdeedu waa isbedesho waaba sii madoobaanaysay oo xaaladdiina dhakhaatiirtu waxay yidhahen waa khalaas waa markii ugu dambaysay dhakhaatiirtiio faraxsan baan u soo noqday buuli waxay yidhahdeen bay yidhahen mucjizaa dhacday rajadu hadda waa fiican tahay rajadu way fiican tahay inantii waa dadaweeyeen dabeedna markaa waxa weeye way ladnaatay wuu islaamay halkii ayuu markaa dabeed ku islaamay calaa kulli xaal marka waxa weeye ducooyinka aqbalaadda uu ilaahay aqbalaa waxay ka mid tahay waxyaalaha jiritaanka ilaahay lagu garanaayo lagu xaqiiqsanaya ka mid tahay makhluuqaadkanna waa lagu garanaya allah inuu jiro wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu cala annahu waaxidu arrinka labaad waxa weeyaan inaad rumayso aliimaanu birububiyati rabbinimada ilaahay inaad rumayso allah inuu yahay rabbi khaaliq ah oo raasiq ah oo makhluuqaadkao dhan mulkiya oo isagu maamulaya yacni markaa khalqiga iyo mulkiga iyo tadbiirka inta mid walba in allah keligii ay u sugan tahay makhluuqaadkao dhan inuu isagu abuuray inuu isagu keligii leeyahay inaan cidilla abuurin inaan cidilla lahayn inuu keligii isagu maamulayo cid la maamulaysa aynay jirin cid la maamulaysaa aynay jirin arsaaqda inuu wax arsaaqo inuu wax nooleeyo inuu wax dilo inuu cid cisaynaayo inuu cid dullaynaayo inuu cid sare u qaadayo inuu cid hoos u dhigaayo inuu cid abuurayo inuu cid baabi'inayo inuu cid u nicmaynayo inuu cid markaa masaa'ib ku imtixaanayo kullu daalika waxay soo gelayaan tadbiirkay soo gelayaan altadbiir ayay soo gelayaan in ilaahay umuuraha maamulaayo oo keligii makhluuqaadka maamulaayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin rabbialcaalamiin allah weeye oo makhluuqaadkao dhan isaga u rabbi ah oo mulkiya oo leh oo ku tasarufaya oo maamulaya alaa lahu alkhalqu waalamr allahoo qura ayuu u sugnaaday makhluuqaadkao dhami iyo amarkiiyo maamulkao dhanna allah buu u sugnaaday amarka waxaa soo gelaya alamru alkowni iyo alamru alsharci amarka ilaahay wuxuu u qaybsamaa laba nooc waa alamru sharci amarkii sharciga ahaa iyo waalamru alkowni amarkii kowniga ahaa makhluuqaadka uu abuurayo wuxuu ku abuurayaa amarkiisa kowniga ah buu ku abuurayaa inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun ilaahay markuu shay doono inuu abuuro ama jirsiiyo wuxuu odhanayaa kun markaasaa shaygu ahaanayaa oo mid jira noqonaya haakada amarka sharcigaana allah buu u sugnaaday oo xukunka sharcigii u sugnaaday in ilxukmu ila lilaah xukunku allaahoo qura ayuu u sugnaaday isagaa wuxuu doono sharciyeynaya ina allaha yaxkumu maa yuriid allah wuxuu xukumayaa wuxuu doono inuu xukumo amarka sharcigiina allah buu u sugnaaday saas aawadeed buu ilaahay uu u sharciyeeyey axkaamta axkaamta uu sharciyeeyey marka amarka sharciga ah iyo amarka kownigiba allah buu u sugnaaday gaaladii way qirsanaayeen in allah keligii makhluuqaadka abuuro saas aawadeed marka la weydiiyo lagu yidhaahdo idinka yaa idin abuuray cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray waxay odhan jireen allah allah allah bay odhan jireen walain sa'altahum man khalaqahum la yaquulunna allah haddaad weydiiso yaa abuuray iyaga yaa abuuray haddii la su'aalo waxay odhanayaan allah baana abuuray odhanayaan allah baana abuuray ayay odhanayaan قل qul man yarzuqukum min alsamaai waalardi am man yamliku alsamca walabsaara waman yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxayi waman yudabiru alamr fasayaquuluuna allah shan umuurood baa lagu kulmiyey aayadda waxaad ku tidhaahdaa yaa idin arsaaqa oo cirarkiiyo dhulka idinka arsaaqa waxaad ku tidhaahdaa gaalada yaa mulkiya maqalka iyo aragyada waxaad weydiisaa yaa ka soo bixiya wax nool ka soo dhex saara shay dhintay oo waxa nool soo bixiya ama wax dhintay soo bixiyo shay nool ka soo dhex saara oo ka dhintay soo saara ya umuuraha maamulo oo yacni markaa dabberaya yaa maamulaya caalamkan iyo kownkan intaasoo dhan marka la su'aalo maxay odhanayaan fasayaquuluuna allah allahu yafcalu dalik allah baa sidaa yeelaya oo samaynayay odhanayaan marka ilaahay jiritaankiisa way qirsanaayeen gaaladii carbeed mushrikiintii waa qirsanaayeen inuu allah keligii wax abuuro keligii wax mulkiyo keligii wax maamulayo caalamkan waa qirsanaayeen mushrikiinta qaarkood oo dee khaaliq kala sugayay waa jireen oo qolada majuuska la yidhaahdaa waxay qabeen laba khaaliq inuu jiro laakiin kuwaasi majuuskay ahaayeen gaaladii carbeed ama mushriki mushrikilcarabna majuus may ahayn majuuska farrisiyiinta iyo qolyahaasa ahaa waa yahay marka ilaahay jiritaankiisa iyo rububiyadiisa yacni inuu isagu wax abuuro oo wax arsaaqo oo wax maamulo oo mulkiyo waa qirsanaayeen yacni min xaysu daahir yacni waa qirayeen tafaasiisha qaarkood yacni marka waxa weeye walow si tamaamayo inay u qirineen asalka waxay ahaayeen qaar qiraya bay ahaayeen saas aawadeed markay xajinayaan maxay odhan jireen labbayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu malak bay odhan jireen sida markaa saxiixu muslim baa ku sugan aynu hore u soo sheegnay kitaabkii alqawaacid alarbac aynu kaga soo hadallo oo ku soo sheegnay marka markay yidhaahdaan labayka laa shariika lak nebigu wuxuu ku odhan jiray calayhi asalaatu wasalaam waylakum qad qad waar hooggiinne alzamakum allahu waylakum ilaahay halaaggiinna ha ydin laasimiye ku jooga intaas oo ku kaaftooma laa shariika lak ku kaaftooma yacani ha ku darina inta dambe muxuu leeyahy intaa ugu kaaftooma intaa hore waa tawxiid dee in shirkii ay ka daba keenayaan marka dambe oo shirkul waasita ay markaa sheeganayaan yacni markaa waxa weeye shirki shariig waasita ahi inuu jiro oo allah mulkiyo aan allah ka madax bannaanayn markaasay odhan jireen ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malaka ay odhan jireen calaa kulli xaal rubiyada ilaahay waxa dafiraayey bacdii kolay dafiray waa jireen laakiin may badnayn waagii hore casrigan bay kollay bateen mulxidiinta kuwa markaa diidaya jiritaanka ilaahayba ee inkiraya ee malaaxidada ah ee ilaah diidka ah kuwaasi waxa weeye casrigan bay fara bateen laakiin waayadii hore way yaraayeen yacni waxa weeye namruud iyo yacni fircawn iyo kuwaasaa marka waxaa laynoo sheegay inay inkireen laakiin marka aktar alkufaar gaalada badankoodu waxay ahaayeen qaar qirsan jiritaanka ilaahay iyo allah khaaliqnimadiisa iyo inuu caalamkan isagu mulkiyo waa qirsanaayeen markay badiba u shariig yeelayaan kuwa mushrikiintana waxay ugu shariig yeeli jireen inay doonayaan ashyaadaa inay ilaahay ugu dhowaadaan ama allah agtiisa uga shafeeco qaadaan horaynu uga soo hadallay nooca saddexaad arrinka saddexaad ee la qirayaa ama la rumaynaya ay tahay in la rumeeyo waxay tahay aliimaanu biuluuhiyati in la rumeeyo ilaahnimada ilaahay inuu allah yahay ilaaha xaqa ah oo keligii in la caabudo inuu xaqu leeyahay cid kaloo in la caabudaa ah, xaqu lihina aynay jirin yacni marka macbuudku inuu waaxid yahay cibaadada isaga loo keliyaynaayo allah waxau yidhi wa ilaahukum ilaahun waaxidu laa ilaaha ilaa huwa alraxmaanu alraxiim ilaahayna xaqa ahi waa ilaah keliya weeyi laa ilaaha ilaa hu sifadiiba xadfan wa ilaahukum alxaqu ilaahun waaxidun alxaqu baa la qadaraya ilaahinna xaqa ahi ilaahun waaxidun waa ilaah keliya weeye laa ilaaha ilaa huu mid la caabuda xaqa ma aha allah mooyaane keligii ayaa marka ilaah xaqa ah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane marka dhammaan rasuullada waxaa lala soo diray in allah keligii la caabudo cibaadadan loo keliyeeyo wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun cibaadada in allah lagu koobaayo keligii la caabudayana waa macnaha laa ilaaha ila allahu ay leedahay weeye saynu hore uga soo hadallay saynu hore uga soo hadallay taqdiirka xaq la qadarayana dee waa loo baahan yahay dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil yacni allah ayaa xaq ah in la caabudaa xaq u leh cidda allah sokadiin la caabudaana waa baatil in la caabudana xaquma laha in la caabudana xaquma laha marka dhammaan rasuulladu waxay ku baaqayeen allahoo keliya caabuda anlaa tacbuduu ila allah ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh allah caabuda macbuud kaleoo xaqa idinma sugnaan saasay lahaayeen id jaءathum اlrusul min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah allah mooye cid kale ha caabudina allahoo qura caabuda waqad khalat innudur min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah marka cibaadada in rabbi loo keliyeeyo oo loo gaar yeelo oo cid kale aan lala caabudin baa dhammaan ay ku baaqayeen ciddii allah ka soo hadhay la caabudana baatil baa lagu caabuday yacni waxaana ku allah keligii in la caabudo yacni inuu ilaahay abuurista iyo mulkiga iyo tadbiirkiiyo maamulka intaba inuu la keli yahay maadaama uu ilaahay khalqiga keligii abuuray cidi aynay la abuurin cidi aynay la wadaagin keligii u mulkinaayo keligii uu leeyahay cidi aynay lalahayn cidi aynay ku caawin wuxuu xaq u leeyahay keligii in la caabudo siduu ula keliyoobay mulkiga iyo abuuristaba waa in cibaadadana loo keliyeeyaa oo keligii markaa la caabudaa ashyaada kale allah lala caabudaana xaqu ma laha in la caabudo waayo waxay abuureen ma jiro iyagaaba la abuuray waittakhaduu min duunihi aalihatan laa yakhluquuna shayan wahum yukhlaquun walaa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafcan walaa yamlikuuna mowtan walaa xayaatan walaa nushuura saas aawadeed caqlan xataa waxaa la garanayaa inay baatil tahay cidaan allah ahayn in la caabudo waayo yacni makhluuqaadkii abuuristooda maadaama aan cid kale ilaahay la wadaagin cibaadadana in lala wadaajiyo uma xaq laha cid kale inay cibaadada lala wadaajiyo allah uma xaq laha yacni marka allah waa in cibaadada loo keliyeeyaa keligii la caabudaa rasuulladuna dhammaan saasay ku baaqayeen arrinka afraad aliimaanu biasmaa'ihi wa sifaatih waa in la rumeeyo ilaahay magacyadiisa wanaagga badan iyo sifooyinkiisa kamaalka ah allah waa in loo rumeeyaa iyadoo sifaadka ku soo arooray nusuusta iyo magacyadaas sida laynoogu sheegay loo rumaynaayo loo caqiidaynaayo allahna loo keliyeynaayo asmaada ilaahay la gaarka yahay loo keli yeelaayo cid kale aan lagu magacaabay allah waa isim ilaahay la gaar yahay cid kale looma bixin karo lagumana magacaabi karo rabbulcaalamiin waa magac allah la gaar yahay cid kale laguma magacaabi karo maalika almulki saa si la eg yacni alraxmaan saa si la eg alkhaaliq saa si la eg yacni asmaada ilaahay la gaarka yahay waa in loo keli yeelaa asmaada kale ee cid kale lagu sifayn karo ama lagu itlaaqi karana sida ilaahay uula gaarka yahay ee kamaalka ah waa in rabbi loo keliyeeyaa iminka waxa weeye caliim waa isim ilaahay xakiim waa isim ilaahay ra'uuf waa isim ilaahay raxiim waa isim ilaahay haddana cid kale waa lagu sifayn karaa oo waxa weeye waa la odhan karaa yacni marka waa caliim yacni waa la odhan karaa wabasharnaahu bihulaamin caliim bihulaamin xaliimna aayad kalea tilmaamaysa bihulaamin xaliim xaliim iyo caliim waa laba isim oo asmaada ilaahay ka mid a waa laba isim oo asmaada ilaahay ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam ra'uuf iyo raxiim baa ilaahay ku itlaaqay casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim laakiin asmaada yacni cid kale lagu iطlaaqay oo allah aan ahayn lagu iطlaaqay siduu ilaahay ula gaarka yahay loogama jeedo marka cid kale lagu ilaaqaayo oo caliim waxaa loo jeedaa waa kii wax walba ogaa marka allah lagu magacaabaayo magaca allah markuu yahay caliim wax walba ilaahay waa ogyaha looga jeedaa laakiin marka cid kale lagu ilaaqo oo lagu magacaabo caliim bighulaamin caliim ma waxaa loo jeedaa wax walba waa ogyahay miyaa loo jeedaa maya loogama jeedo wax walba waa ogyahay yacni waxaa laga tilmaamayaa eh, inuu markaa cilmi badan yahay baa loo jeedaa laakiin eh, loogama jeedo wax walba waa og yahay wax walba waa og yahay lagama tilmaamayo cilmulghaybka allah baa la gaara qul laa yaclamu man fi alsamaawaati waalardi alghayba ila allah wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ila hu marka ra'uuf iyo raxiim cid kale lagu magacaabayo ama lagu sifaynaayo loogama jeedo siduu allah u naxariisto tamaaman si la midu u naxariistaa oo raxmaddiisu raxmadda ilaahay bay la mid tahay muraadku ma aha yacni markaa muraadku ma aha marka waxa weeye yacni asmaada xataa cid kale lagu itlaaqayo siduu ilaahay ula gaarka ahaa yacni waa inaan looga jeedin marka lagu itlaaqayo waa in marka la caqiideeyaa yacni marka isimkan iyo isimka ilaahay inuu marka farqi u dhaxeeyo oo xagga macnaha xataa yacni markaa farqi uga dhexeeyo oo qadar mushtaragii ha ah ka dhexeeyee laakiin aanu ahayn tamaaman qaar isku mida marka ayan ahayn si walba qaar isugu mida inaynay ahayn waa in loo caqiideeyaa asmaada allah la gaarka yahay oo cid kale aan laguba magacaabi karin laguna sifayn karinna waa inan cid kaleba lagu itlaaqin cid kale waa inaan lagu itlaaqin ama lagu magacaabin ama lagu sifaynin sifaadka ilaahay ee ku soo arooray kitaabkiiyo sunnada waa in la caqiideeyaa la rumeeyaa oo la sugaa yacnii lafdigooda iyo macnahooda mid walba waa in la sugaa iyagoo aan macnihii laga marnaysiinayn macnihii kamaalka ahay ku tusinayeen yacni yadaan laga madhnaysiinayn yadaan marka la taxriifinayn oo la beddelayn oo macnaha la qalloocinayn oo daahir ahaan macnaha looga jeedo daahirka macnaha looga jeeda ee luqada carbeed loogu yaqaanay aan laga leexinayn oo macno kale aan loo leexinayn iyadoo markaa waxa weeye kayfkiiyo qaabka laga gaabsanayo oo la odhanayo laa yaclamu kayfa huwa ilaa huu sida allah yahay allah mooye cid kale ma oga kunhigiiyo xaqiiqadiiyo kayfka waa laga gaabsanayaa ee iyadoo aan sifaadka khalqiga lagu shabbahayn oo aan la odhanayn sifada ilaahay sifada makhluuqay la mid tahay ama sifada makhluuqa sifada ilaahay la mida aan la odhanayn tashbiiha waa la diidaya laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir yacni ilaahay wax la midi ma jiro wax ilaahay shabahayaa ma jiro tashbiiha labadiisa noocba waa la diidayaa labada nooc waa maxay waa tashbiihu alkhaaliqi bilmakhluuq wa tashbiihu almakhluuqi bilkhaaliq waa in makhluuqa la yidhaahdo khaaliqu u eg yahay oo lagu shabbaho la yidhahdo sifada makhluuqu waxay la mid tahay sifadii ilaahay ama markaa sida yani sida kale lidkeeda oo la yidhaahdo tashbihu alkhaaliqi bilmakhluuq makhluuqi in khaaliqa lagu shabaho oo la yidhahdo sifada ilaahay sifada makhluuqay la mid tahay taas waxa weeye waa inaan la odhan daatada ilaahay daatada makhluuqay la mid tahay waa inaan la odhan tashbiiha waa la diidayaa daatada ilaahay dawaadka makhluuqaadka lama midaho ma shabahayso sifaadkiisuna sifaadka makhluuqaadka ma shabahayaan ficiladiisu ficillada makhluuqaadka shabihi maayaan ficilada makhluuqaadka iyo sifaatka makhluuqaadkuna sifaatka ilaahay iyo ficilada ilaahay marnaba ma shabbahayaan sifada marka la sugayo lama odhanaayo yacni waxa weeye ilaahay noloshiisu nolosha makhluuqaadkay la mid tahay la odhan maayo nolosha makhluuqaadkuna nolosha ilaahay bay la mid tahay la odhan maayo way kala duwan yihiin yacni markaa isku mid ma aha yacni waxa weeye furuuq baa u dhaxaysa way kala duwan yihiin isma shabbahaan yacni marka in lafdigii isku mid noqdo qadar mushtarakina macnaha ka dhaxeeyo keensan mayso tashbiihi la diidaayo cilmiga ilaahay iyo cilmiga makhluuqu isuma eka yacni cilmiga ilaahayna waxa weeye wax walba allah waa og yahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun wixii hore u jiray buu allah og yahay iyo waxa jiri doonuu ilaahay og yahay iyo waxaan jirayni hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu ilaahay og yahay wax walba ilaahay waa og yahay laakiin makhluuqaadku wax walba ma oga makhluuqaadku wax walba ma oga cilmigoodu waa maxduud waa wax xadidan weeye wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmiga laydinkama siin wax yar mooyaane wax kale laydinkama siin khadir waatuu ku yidhi nebi muuse calayhi asalaam calayhim assalaam waatuu ku yidhi cilmigayga iyo cilmigaaga marka loo eego cilmiga ilaahay yacni kama duwana shimbir badda afka sidaa u gelisay oo dabeedna sidaa uga soo toostay maxay bad ka dhicinaysaa shimbirii afkoo ah hal mar ay sidaa afka u geliso badda intee in leeg bay baddii u dhintay dee wax madkuura maaha aha wax nafle noqon maayaan waxay shimbiri afkeeda kaga soo qaado badda intay sidaa u geliso ka soo qaado cilmiga ilaahay baddaasoo kale uu ka dhigan yahay cilmigeennoo laysku darayna shimbirtaa badda gelisay afka gelisa ee ka soo toostay intay ka dhiciso yacni markaa wax la mida yacni markaa mooyaane yacni wax kale markaa cilmiga ilaahay kama dhicinayno naxwa haada saas yadaa ayuu markaa waxaa tilmaamay xataa taas markaa waxaan yacni xadiisku sheegayaa waa litaqriib fahamkaa lagu soo dhowaynaya fahamka ayaa lafteeda lagu soo dhowaynaya marka cilmiga ilaahay bad weeyey marka sifaatka ilaahay waa inaan sifaatka makhluuqaadka lagu shabihin ilaahayna khalqiga waa ka duwan yahay nusuustana waa laynoogu sheegay laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir aayadda inta hore qaybtan markaaynu akhrinnay inteeda hore laysa ka milihi shay wa raddun cala almushabbiha mushabbihada lagu radinayaa wa huwa asamiicu albasiir wa raddun cala almucatila kuwa ilaahay sifaatkiisii ka madhnaysiiyo u diiday waa raddin la radinaayo ayaa intan dambana marka ay tahay oo waxa weeye allah inuu samiic yaho basiir yahay baa la sugay waxaana markaa ay koobsanaysaa samci iyo basarna in allah loo sugaayo waayo kullu ismin min asmaa'i illaahi yatadamanu sifa magac kastoo magacyada ilaahay ka midii wuxuu koobsanayaa sifa ayuu koobsanayaa sifo ayuu koobsanayaa marka waxa weeye qolada mucatilada iyo qolada mushabbihada labada qolaba waxay ku sugan yihiin baatil bay ku sugan yihiin qole waxay u qaateen markii alfaadda ay arkeen iyagoo isku mid ah oo lafdiga samiic iyo samiic basiir iyo basiir ama waxa weeye cilmi iyo cilmi ama caliim iyo caliim ama markaa xayaato yacni makhluuqa qaarkoodna in loo sugay allahna isu sugay yacni ayay waxay u qaateen inay marka waxawe tashbiih tahay waxay yidhaahdeen dabeed marka waxa weeye nusuusaha ku soo aruuray sifaatka hadday wejiga tahay hadday gacmaha tahay hadday samciga tahay hadday basarka tahay hadday cilmiga tahay hadday qudrada tahay iyo hadday iraadada tahay iyo hadday sifaatka kale tahay dhammaan waxay ku xambaareen qoladaa luntay ee mushabbihada la yidhaahdaa inay sifaatka khalqiga la mid tahay ku xambaareen waana baatil baatilna weeyi oo sifaadka ilaahay sifaadka khalqiga marnaba shabbihi maayaan asmaadu inay iswaafaqaanna oo alfaaddii ay iswaafaqaan yacni markaa iyaduna tashbiih keensan mayso qaacidadu waxay tahay itifaaqu alasmaa'i laa yaqtadii itifaaqa almusamayaati waalxaqaa'iq asmaadu inay iswaafaqaan inay xaqaa'iqdu iswaafaqsan yihiin kama dhalanayso kama dhalanayso laa yalzamu min itifaaqi shay'ayni fi ismin aw sifatin an yakuunaa mutamaahilayni sida ibnu cuthaymiinba odhanayo kama laasimayso laba shay inay iswaafaqaan oo magaca iska waafaqaan ama sifada iska waafaqaan inay mutamaasilan yihiin oo isshabbahayaan kama dhalanayso waayo waxa markaa aynu aragnaa yacni nusuusaha iyadoo laynoogu sheegaayo allah inuu yahay samiico basiir haddana waxa weeye nusuusaha allah inoogu sheegaayo inuu makhluuqaadka qaar ka yeelay sida bini aadamkaoo kale samiic iyo basiir uu ka yeelay wa kaana allaahu samiican basiiraa allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay samiican mid maqal badan oo basiiran arag badan ayuu allah ahaaday haddana allah wuxuu yidhi fajacalnaahu samiican basiiraa yacnii aadamigii waxaanu ka yeellay mid maqal badan oo arag badan baanu ka yeellay marka shataana bayna asamiic waasamiic way kala tegan yihiin samiic iyo samiic samiic oo markaa aadamigii ahoo bini aadamka ah, iyo samiicoo allaah ah waa kala tegan yihiin allaah yacni markaa samcigaa marnaba kama madhnayn mar walba allah samiic buu ahaa laakiin bini aadamku mar walba samiic ma aha maya waa xaadis samcigiisuna waa xaadis isaguna waa xaadisa waa soo darriye marka mar walba samiic ma ahayn mar walba samiic buu noqonayaa azalan wa abadan maya allah azalan wa abadan weligiina waa ahaa weligiina waa ahaanayaa samiic iyo basiir weligiina waa ahaa weligiina waa ahaanayaa allah laakiin makhluuqaadku cidda samiic iyo basiir allah ka yeelay sida aadamigoo kale azalan wa abadan may ahayn samiican basiiran weligoodna ahaan maayaan ee geeri baa haleeli doonta yacni way dhiman doonaan yacni marka waxa weeye qaar markaa khuluud abadiya weligood iska noolaanaya ma aha kullu nafsin daa'iqat lmowt kullu man calayha faan yacnii dhammaan waxa arlada korkeeda ku sugani waa wada baaba'ayaan waa wada baaba'ayaan ta kale samciga ilaahay allah wax walba waa maqlaa cod kastuu ilaahay maqlayaa ama khafi ha noqdo ama hoos ha loo dhigo ama sare ha loo qaado makhluuqaadka qaar ha ka qarsoonaado ama yaanu ka qarsoonaan yacni cod kasta ayuu allah maqlayaa wuxuu maqlayaa ashyaa codkeeda aynaan maqlaynin laakiin bini aadamku miyuu cod kasta maqlayaa maya codkii ka fog maqli maayo bini aadamku daartan adduunye markaynu joogno waxaynu garanaynaa haddii in yar qofku kaa durugsan yahay codkiisa maqli maysi qofka kuu dhowi hadduu hoosu dhigo maqli maysi ashyaada qaarkoodoo hadlayaa jira oo aynaan marka hadalkooda maqlayn yaa iminka xasharaadka yaryar yacnii quraanjada iyo dhuxunku reebka iyo waxa weeye markaa jinaca iyo marka waxbay ashyaada kale la midkae yaryar yacni way hadlaan nudqi bay leeyihiin miyaynu maqlaynaa codkooda may maqli mayno qaalat namlatun yaa ayuha namlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduh hadda maaragta ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay inay markaa qudhaanjadu hadasho markaasaa hadalkii qudhaanjada uu ilaahay nebi sulaymaan maqashiiyey yaa ayuu ilaahay qur-aanka inoogu sheegay markaasaa qudhaantaa la hadlaysa qudhaanjooyinkii kaley la hadlaysaa qaalat namlatun yaa ayuha namlu idkhuluu masaakinakum markaasay leedahay qudhaanjooy guryihiinna gala nebi sulaymaan iyo ciidankiisii oo guuraya baa mawdica soo marayay meesha soo marayay markaasay ku tidhi markaysaa waxaa gala guryihiinna gala laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuudu yaanu idin burburin sulaymaan iyo ciidamadiisiiye xaroodo guryaha gala yaa yacni codkooda miyaynu maqlaynaa maqli mayno makhluuqaadka qaar haddaynu codkooda maqallo miyaynu fahmaynaa maya xooluhu markay ciyayaan maxay ku wada hadlayaan fahmi mayno bahaluhu markay ciyayaan maxay ku wada hadlayaan ma fahmayno yaa ma garanayno xataa haddaynu maqallo yacni maa nudrik maxay uga jeedaan maxay leeyihiin garan mayno ilaahay cod kastuu maqlayaa ama hoos ha loo dhigo ama sare ha loo qaado makhluuq kastoo hadla ayuu hadalkiisa ilaahay maqlayaa wuxuu ku hadlayna ilaahay garanayaa afkiisa garanayaa wax ka qarsoomaya aanu jirin hadda ma aragtaa waa farqi saddexaad farqigi koowaad waa maxay yacni markaas samiicnimada ilaahay waa azaliya waa azali weligii buu ilaahay ahaan jiray sidaas maruu samiic la'aan soo maray ma jirin laakiin makhluuqaadku cidda wax maqashaa yacni samci la'aan bay soo mareen oo dee iyagaaba xaadisu cadam soo maray hadda ma aragta yacni markaa samiicnimada ilaahay waa abadiya waa abadi wakada saa'iru sifaatihi waa saas waa mihaal arrinkaynu sheegayna samiicnimada ilaahay wax wal oo coda buu ilaahay maqlayaa cid walbana waxay ku hadashay buu garanayaa laakiin makhluuqu miyuu sidaa yahay maya sidaa ma ah hadda maaragta yacni waxa weeye samiicnimada makhluuqa ilaahay baa samiic ka yeelay fajacalnaahu makhluuqa waxii wax maqla wixii wax arka ilaahay baa ka yeelay mid wax arkaya mid wax maqlaya fajacalnaahu samiican basiiraa iskii uma ahayn laakiin isagu ilaahay iskiibuu u ahaa samiic iyo basiir ee cidima siinin samcigiiyo basarka oo kama yeelin samiic iyo basiir maxaynu haynaa afar farqi baynu haynaa arbacatu furuuq wakadaa sifaatka kale sidaa ka dheh wujuudka sidaa ka dheh jiritaanka makhluuqaadku waa jiraan allahna waa jiraan laakiin labada jiritaan waa kala duwan yihiin jiritaanka ilaahay cadam kama hormarin waa jiritaan waa wujuud azali weligii ilaahay uu ahaan jiray markaa mawjuud mid jira ayuu ahaan jira laakiin makhluuqaadku weligii ma jirin waa soo dariye jiritaanka ilaahay waa abadi weligii waa jirayaa laakiin makhluuqaadka jiritaankiisu weligii abadi ma aha waa jiraan ashyaada qaarkoodoo ilaahay baaqi yeelayaa laakiin waxay ku baaqi noqdeen iyaguna ashyaadu ilaahay baaqi yeelayaa ee jannada iyo naartiiyo arwaaxdiiyo ka mid yihiin ibqaaga ilaahay baaqi yeelay bay ku baaqi noqdeen ilowlaa haddaanu ilaahay baaqiga ka yeeli lahayn baaqi may noqoteen jiritaanka ilaahay waa mid kaamil oo dhammaystiran laakiin jiritaanka makhluuqa waa mid naaqisa waa naaqis ya saas aawadee waa jiritaan aqbalaaya daat ahaantiisa marka la eego cadam aqbalaaya naqsi aqbalaaya waa jiritaan naaqisa laakiin jiritaanka ilaahay waa mid kaamila jiritaanka ilaahay cid uguma tafadulin uma siin laakiin jiritaanka makhluuqa allah baa jir siiyey lowlaa haddaanu ilaahay jir siin lahayna ma jireen marka furuuqda caynkaasi waxay caddaynaysaa yacni markaa jiritaanka ilaahay iyo jiritaanka makhluuqu inaan isshabbahayn walow qadar mushtaraka ka dhexeeyo qadarka mushtaraki waa maxay waa inta keensanaysa fahma almacna qadarkaa mushtaraki haddaanu jiri lahayn oo cilmi iyo cilmi cilmullaahi iyo cilmu makhluuqin qadarka ee ka dhaxeeya ayaa fahma almacnaa keensanaya inuu idraak marka faa'iidaynaayo ya shayga la aqoonsanayo garashadiisa ama idraagiisa nooc idraagkii waa inuu jiraa taasaynu ku garannay in waxa weeye cilmiga ilaahay yacni looga jeedo inuu wax kastaba ilaahay markaa uu yacni markaa og yahay oo uu garanayo wakada ashyaada kale waa saas yacni aragga ilaah iyo aragga makhluuqa waxaa ka dhaxeeya yani markaa ru'yada laakiin waa kala tegan yihiin ru'yadu waa ta keensanaysa qadarka mushtaragga ah ee xaggii xaggaba ku sugan waa ta fahm almacna keensanaysa laakiin qadarka mushtaraga ahi waxa ku lamaan mid walba khasaa'istiisii marka allah loo idaafeeyo waxay noqonaysaa mid allah u gaara mida makhluuqa loo tiiriyana waxay noqonaysaa mid makhluuqa u gaara saasay markaysa waxay noqonaysa sidaas ayay noqonaysa marka yani marka mushabbihada iyo mucatilada labaduba waxa weeye baatil bay ku sugan yihiin ma saxna kollay mowduuca sifaatka asmaada ku saabsan kutubaha dambe in sha allahu tacaala ayaynu markaysaa kusii balballaarin doonnaa laakiin hadda waxaa qabsataan mowduuca ku saabsan sifaatka allah lagu sifaynayo iyo asmaada ilaahay lagu magacaabayo dhammaan waa inay yihiin wax nusuusta lagala kulmay wayna yihiin oo qur-aanka iyo xadiiska laga qaatay nasifu allaha bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuulu allah waxaan ku sifaynaynaa wuxuu allah isku sifeeyey ama rasuulkiisu sala allahu aleyh wasalam allah ku sifeeyey min hayri tamhiilin walaa takyiif wa min hayri taxriifin walaa tactiil iyadoo markaa tamhiilka oo tashbiiha laga marnaysiinaayo takyiif oo kayfiyadii qaab in loo sheegana laga marnaysiinaayo aan marka kayfiyadda laga gaabsanayo ila siduu allah yahay iyo sida sifadiisu tahay ma garanayo laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu iyadoo laga gaabsanaayo in markaa sifada kamaalkee ku sugan laga madhnaysiiyo laga gaabsanayo iyadoo markaa macnaha in la taxriifiyo la bedelo macno kale lagu xambaaro iyadana markaa laga madhnaysiinaayo kullu dalika marka waxaa laga ilaalinayo baa sifaadka ilaahay loo sugayaa lafdan wa macnan tashbiihina waa la nafinayaa tashbiihuna ma aha lafdigu inuu iswaafaqo keliya sida ay a'immadii ahlu sunnuhu markaysaga ku fasireen oo ay ku tilmaameen oo imaamu tirmidi kitaabkiisa sunanka jaamica ee sunan ku caanbaxay waa ku sheegayaa markuu xadiiskii sadaqadda ku saabsanaa fasiraayo yacni xadiiskii tilmaamayey yacni idaa tasadaqa arajulu sadaqatan biyamiinih hadduu midigtiisa sadaqad ku sadaqadaysto taqabalaha allahu biyamiinih yacni ninku hadduu markaa sadaqad sadaqadaysto taqabalaha allaahu biyamiinih fayurabbiiha kamaa yurabbii axadukum faluwahu yacni dabeed markaa waa yacni ilaahay baa barbaarinaya oo weynaynaya siduu midkiin markaa u barbaariyo gammaankiisa yacni markaa siduu u barbaariyo calaa kulli xaal xadiiskaa markuu fasirayo oo kitaabu zakaa ku soo arooray waa sheegayaa imaam tirmidi waxaanu ka soo noqlinaya isxaaq ibnu raahuuya oo culammadii a'imada ka horraysay ka mid a ayuu wuxuu odhanayaa tashbiihu ma aha isxaaq baa odhanaya isxaaq wuxuu ka mid ahaa a'immadii waaweynaa ee axmed ibnu xambal iyo laa yacni markaa aqraanta ay ahaayeen isku asaagga ahaayeen ayuu marka ka mid ahaa wakhtiyada qaarkoodna imaamu shaafici baaba munaaqasho ay dhex martay masaa'isha qaarkood ay ka niqaasheen oo ay marka waxaweye wada baxsiyeen ama ay ka munaadaroodeen marka wuxuu yidhi tashbiihu ma aha inaad tidhahdo ilaahay yad baa u sugnaatiyo samci baa u sugnaaday iyo basar baa u sugnaaday laakiin tashbiihu waxa weeyaan inaad tidhahdo yadunka yadii ama samcunka samcii iyo basarunka basarii markaasay tashbiih noqonaysaa laakiin haddaad tidhaahdo yad baa u sugnaatay ama samci baa u sugnaaday iyo basar baa u sugnaaday tashbiih ma noqonaayo naxwa haadaa ayuu tilmaamaya waxaanu markaa sheegayaa imaamu tirmidi qolada jahmiyada la yidhaahdaa inay yidhaahdeen yacni yad waxaa looga jeedaa quwo ayaa looga jeedaa jahmiyadu u nisbaynayaa imaamu tirmidi inay jahmiyadu sidaa qabaan marka taxriifkii jahmiyada inuu ka mid yahay ayuu tilmaamayaa xadiisku lix boqol iyo koob iyo lixdan inuu yahaan filayaa raqamka uu ku leeyahay ama labiyo lixdan lix boqol iyo koob iyo lixdan ama lix boqol iyo labiyo lixdan sunanka tirmidiga marka loo noqdo tacliiqa uu marka imaamu tirmidi ku tacliiqinaayo yacni raajica wa malaa'ikatih malaa'igta ilaahayna waa in la rumeeyaa malaa'igta ilaahay waa caalam ka mida makhluuqaadka oo ilaahay ka abuuray nuur ka abuuray sida ba calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi caaisha khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur malaa'igta waxaa laga abuuray nuur baa laga abuuray nuur ayaa laga abuuray marka waa makhluuqaad yacni haybi ah oo inaga qarsoon oo nuur laga abuuray oo addoommo ilaahay ah ee khasaa'ista ilaahay wax ka mida ma laha oo ilaahay lama wadaagaan waxa uu la gaarka yahay oo rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa allah la wadaagi maayaan waa addoommo ilaahay weeye oo allah caabudaya oo allah ateecaya oo allah u tasbiixsanaya ee cibaadada ilaahay aan ka kibrayn waman cindahu laa yastakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun malaa'igta allah agtiisa ahaatay cibaadada ilaahay ka kibri maayaan cibaadada ilaahayna kama daalayaan yusabbixuuna alleyla walnahaara laa yafturuun habeen iyo maalin bay tasbiixsanayaan laa yafturuun tasbiixda kala goyn maayaan waa addoommo la sharfay bal cibaadun mukramuun addoommo la sharfay weeyi wax cisyaan la yidhaahdiyo dembi lama imanayaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun allah ma caasinayaan wuxuu ilaahay amro caasiyi maayaan waxaynay samaynayaan wixii la amro ayay markaa samaynayaan waa addoommo ilaahay caabudaaya cibaadada ilaahay aan ka kibrayn yacni wadaa'if iyo shaqooyin kala duwanna waa leeyihiin yacni jidhadh bay leeyihiin qalbiyaal bay leeyihiin yacni waxay leeyihiin cuquul bay leeyihiin inay qalbiye leeyihiin waxaa laynoogu sheegay qur'aanka xataa ida fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu lxaq can quluubihim waa quluubi almalaa'ika qalbiyada malaa'igtaa looga jeedaa falaasifada qaarkood waxay yidhaahdaan malaa'igtu waxa weeye waa markaa wax macnawi ah oo waxa weeye alquwa alkaamina fi alashyaa quwa alkhayr alkaaminatu fi alashyaa inay yidhahdaan waa baatil jidhba ma laha inay yidhaahdeen waa wax baail aan sax ahayn waa wax baatil aan sax ahayn inay jidh leeyihiin baa laynoo sheegay qalbiye leeyihiin baa laynoo sheegay baalal inay leeyihiin baa laynoo sheegay ulii ajnixati matna wa hulaatha wa rubaac yacni garbay u saaxiib yihiin qaarkood waxay leeyihiin laba laba garab saddex saddex garab afar afar garab ayay markaa leeyihiin qaar waa ka badan yihiin yaziidu fi lkhalqi maa yashaa ayaa markaa garbaha intaa ka badanna ay soo gelayaan waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil inuu arkay yacni isagoo yani bayna asamaa'i waalardi cirkiya dhulka u dhaxeeya oo waxa weeye garbihiisa saa u kala bixiyey oo lix boqol oo garab leh oo marka waxa weeye dabeedna marka qad sadda alufuq yacni jihadoo dhan ba qariyey ya jihadoo dhan ba marka lix boqol oo garab inuu leeyahay ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saas yadaa buu sheegay marka waxa weeye malaa'igtu yacni waxay markaa yihiin makhluuqaadka ilaahay ee haybiga ah weeye tashakul waa awoodaan oo suurada rag bay iska dhigaan dumar ma aha cidda tidhaahdo waa dhadig markaad tidhaahdo malaa'igtu waa ku gaaloobaysaa waayo allah waa nafiyo waa diiday inay dhadig yihiin wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaafa ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun mushrikiintii carbeed baa waxay yidhaahdeen malaa'igtu waa dhadig markaasaa ilaahay radiyey ou yidhi marka waxay u caqiideeyeen oo u rumeeyeen oo ku magacaabeen malaa'igtii addoommada ilaahay ahaatay inay dhadig yihiin bay ku magacaabeen gaaladaasi ashahiduu khalqahum ma abuurkooday xaadireenoo joogeen markii la abuuraayey markaasay arkeen miyaa oo iyagaa ku arkay inuu waxaweeye xaadir ahaayoo joogay inuu marka waxa dhadig ay yihiin ya satuktabu shahaadatuhum wa yus'aluun yacni shahaadadooda waa la qorayaa waana la su'aali doonaa marka cidda dhadi ku sheegta yukadibu alqur'aan qur'aanku beeninaya sidaas aawoodee waa gaaloobaya marka malaa'igtu waa makhluuqaadka ilaahay weeye suurad rag way isu ekaysiin karaan fatamasala laha basharan sawiya waata allah qur'aanka inoogu sheegay malakuljibriil inuu suurad marka bini aadam isugu soo ekaysiiyey nin markaa suuraddii ayuu maryam isugu soo ekaysiiyey nebigana calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaar wuxuu ugu iman jiray isagoo suurad nin ah oo nin qurux badnaayoo dixyatalkalbi la odhan jiray suuraddiisa iyo muuqaalkiisa ayuu wakhtiyada qaarkood nebiga ugu iman jiray calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkoodna nim aynay garanayn ayuu suuraddiisa ugu iman jiray marka awood waxay u leeyihiin suurad rag oo kale inay ku yimaadaan oo ay marka isu ekaysiiyaan taas awood waa u leeyihiin halkaa ha inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk